iyo aliqaama iyo aliqtidaau bimutim aw man yushaku fiih fii kownihi musaafiran intaas markaa axkaamtoodii waynu soo aragnay wixii aqwaali ku jirta iyo wixii aanay ku jirinba kii u dambeeyey baa inoogu dhinaayo wuxuu yihi wain faatatu hadday qofka dhaafto salaatun salaad baa dhaaftay fi lxadar waqtigii xadarka lagu jiray yani isagoo negi oon musaafir ahayn bay salaadi ka tagtay faqadaaha markaasaa waxa uu qalleeyey fi safari isagoo safar ku jira atama ninkaa isagii u dhammaystiraya in faatatu hadday ku dhaafto fi safar safarka oo faqadaaha uu qalleeyo fi lxadari isagoo aan musaafir ahayn aw fi safari ama isagoo musaafira uu qalleeyo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku suganoo asaxuhumaa kooda sixada badani yahay annahu yutimu midkaa keliyaa bay nagaga dhinna axkaamtii qasriga wuxuu leeyay musanifku raximah llahu tacaala qofkii hadday salaadu ka tagto isagoo muqiim oon musaafir ahayn kadibna uu qalleeyo xilli uu musaafir yahay isagu khilaafba muu gelin oo wuxuu yidhi salaadaasi qofkaasi u dhammaystiraya muxuu u dhammaystiray dee waa deyn lagu lahaa isagoo muqiimo aan musaafir ahayn baana deyntan lagu yeeshay salaada qofka aanu musaafirka hayna waa afar ragcadood iyadoo afaray markaa dayn ku noqotay qofka dee hadhow markaa dayntii iska bixinayso dayntii oo sideedii unbaa dee lagaa doonayay marka afar ragcadood bay dimadaada ku gashay afartii baad la imanaysa haddaad doonto imika musaafir ahaw maxaa markaa halkaa inooga soo baxayaa qofkan musaafirka ah salaadihii uu gaabinayay waxaa loo shardiyayaa inay salaadihii mu-adaadka ahaa tahay hadday maqdiyo noqotoy salaaddu mid la qalaynayo noqoto dee tafsiil baa gelayo waa la kala qaadiyo hadday tahay salaad waqti maaratay xadaroo aanu ah musaafir ahayn dhaaftay iyadoo horta uu dhammaystiray waayo tii safar ku dhaaftay ka waran wuxuu yidhi tii safar ku dhaaftay iyadana waynu eegaynaa goormuu qallaynayaa baynu odhanaynaa markan uu qalaynayo ma safar buu ku jira mise waa gooruu muqiim yahay oo guri soo gurya noqday labada xaalaba wuxuu yidhi laba qowl baa ku sugan asuxuna waa inuu dhammaystirayo haddaba tashjiirka saad ku arkaysaan waynu kala qaadnay oo labada xaalo waynu kala saarnay in faatatu salaatu fi lxadari faqadaaha fi safari atama waa sidaa musanifku u sheegay in faatathu salaatu fi safar faqadaaha fi safar salaad baa dhaaftay isagoo musaafira markaasuu qalleeyey isagoo musaafira fa fiihi qowlaan laba qawl baa ku sugan qawl wuxuu leeyahay yutimu wuu dhamaystiraya oo xagguu ka eegay de wuxuu ka eegay salaadihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gaabiyey qallamay ahayn salaado adaa un bay ahaayeen markaa nas kale oo sheegaya in salaad qalla la gaabinayo ma hayno markaa hadda halkaasaynu ku istaagaynaa salaad asalkii baynu isla noqonaynaa kol haddii aan lahayn nas sheegaya salaad qalla la gaabiyo salaadihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gaabiyeyna ay wadaado ahaayeen asalkii baan markaa ku joogeynaa buuli muctamadku laakiin waa in la gaabinayo waa in la gaabinayo xagguu ka eegay dee wuxuu yidhi haddaynu eegno salaadani inay tahay dayn qofkan lagu yeeshay dee dayntan kolkii lagu lahaa musaafir buu ahaa kolkii ay dayntan lagu yeelanayay ninkani musaafir buu ahaa salaada faralka ku ihina laba ragcadood un bay ahayd afar inuu tukadaa waa qasabba kumay ahayn markaa kolkiisa hore saasuu ahaa maantoo uu qallaynayana iyada lafteedana cudurdaarkii uu leeyahy musaafirkii wuu yahay markaa labadiisa xaalada xaaladii horena cudurdaarkii gaabiska wuu haystay imikana wuu haystaa de mar hadduu kaasi haystay wax loogu diidaa meesha ma taalle ha gaabiyo waana muctamedka marka muctamadku waa maxay yaqsuru way khilaafsantay markaasa musanifku sheegay ilan isagu labadiiba intuu isku ururiyey ayuu ku yidhi ansaxuhuma anahu yutimu marka alqadaau salaati safari fi safar salaad safar marka la qalaynayo safar dhexdiina la qalaynayo maxaa kuu rajaxan waad gaabin kartaa mar hadday labadii xaalaba safar tahay xaaladda saddexaad waxay noqon faatathu salaatun fi safar faqadaaha fi lxadar salaad safar baa dhaaftay markaasuu qalay qallaynayaa isagoo inuu musaafir ahayna safarkii ka fadhiistay iyadana fa fiiha qowlaan iyada lafteedana dee laba qowl baa ku sugan qofkaa salaadiisu inay la gaabinayo in kale laba qowl baa ku sugan midi wuxuu leeya u dhammaystirayaa oo xaguu ka eegay de wuxuu ka eegay ti aynu iminka sheegayno salaad qalla qallaa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u inaan la soo guurin waa koow waa midda labaade de qaacida waxay odhanaysaa xukun safar iyo xukun xadar ama negi haddii ay meel ku kulmaan negida ayaa la hormariyaa waayo axkaamtan safarku waa ruksadii tan kalea asalkii maantana dee ninkan salaadiisa haddaynu asalkeedii hore eegno salaad safar bay ahayd waktiguu gudanaya hadaynu eegnana ee uu qalaynayana dee waa wakti la negi yahay oo aan musaafir la ahayn markaa negidaasaynu ayaynu hormarinayna qowl kale wuxuu leeyahay mayna yaqsuru oo laga rajaxan yahay inuu dhamaystirayaa rajaxan sida musanifku halkan inoo rajaxay laakiin qowl odhan ayaa jira yaqsuruyo wuxuu ka eegay waxani waa dayn buu leeyahay ninkan deyntani kolkay raacdayna de kolkay raacday waa laba ragcadood unbaa lagu lahaa markaa waxay dhahdaan alqadaau yaxki lada qaacido kale iyaguna haystaano alqadaau yaxki ladaa qalluhu wuxuu shabahaayuu u egyahay un aduhu siduu yahay markaa de adihiina laba ragcadood buu ahaa dee qadihiina wuu dabagelayaay oo wuu raacaya bay leeyi laakiin taa hore ayaa muctamada markaa musanifku laakiin waa isku qabto o arkeysa halkaa waxaa lagaga baxay axkaamtii qasriga oo saynu soo aragnin gebigeeduba ku gaar ahayd safarka meel kaloo salaad la gaabiyaa ma jirto wuxuu ihi wayajuusu ljamcu bayna asalaat bayna alduhri waalcasri waxaa bannaan in la jamciyo duhr iyo casr fii waqti ixdaahumaa labada mid ahaan waqtigooda la ysugu geeyo wa bayna almaqribi waalcishaa waxa kale oo bannaan in la jamciyo maqrib iyo cishaay fii waqti ixdaahumaa labada mid ahaan wakhtigooda laysugu geeyo fi safari awiili safarkii dheeraa way bannaan tahay safarka dheerna horeynu usoo arag aljamcu bayna asalaatayn salaadaha oo la jamciyo laysu geeyo safarna wuu baneeyaa wax kalena wuu banneeyaa sidii qasriga maaha qasriga waxaynu xalay soo sheegnay waxa baneeyaaba inuu yahay uun safar xataa cabsidii aanay banaynaynin qasrigii laakiin jamciga in salaadihii laysu geeyo duhur iyo casar la ysraaciyo maqrib iyo cishana la ysraaciyo laba sababood oo madhabka u muctamada ama dee madhabka muctamadkiisu uu maaratay yahay midna aan yada hadalba ku jirin taqdiimkeeda iyo taakhiirkeeda midna taqdiimkeeda iyadana aanu hadal ku jirin taakhiirkeedana madhabku isku khilaafsan yahay ayaynu halkan ku arkay sababo kale oo culamada qaar sheegeenna way jiraan <clears throat> haddaba sababta koowaad waa safarkii maxaa salaad loo jamciyaa sababa dhowra mid ahaan baa loo jamciyaa amadaynu muctamad ku socono laba sababood sababta koobaad waa safar inuu qofkii musaafir yahay salaadaha la jamcin karaana waa duhur iyo casar oo la israaciyo iyo maqrib iyo cishaayo oo la israaciyo markaad salaadaha israacinaysa inaad qasrinaysaana qasab maaha adigoo musaafir oo dhammaystiraya haddaad doonto ayaad israacin kartaa oo haddaad doonto duhurkii jamaca la tukaday baad markaad jamcii la tukato iska sii niyeysan doontaa casarkan adu inaad raacinayso musaafir baa marka jamcii salaaddii ay ka baxaan dee la dhamaysato afartiiba la dhamaysato ayuunbaad allahu akbar allahu akbar iska addiimano waxaad tukan haddana casarkii ama labaad ka dhigan ama afar baad ka dhigan waa haddii safarkaagu dheeryahay iyadana dee nusuus fara ayaa ku soo aroortay oo tusinaysa xadiidkii ibnu cumar saxiixa ku jiray wuxuu ah nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii socodku uu la xoogganaado yani idaa jadda bihi sayr socodku markuu kululaado adkaado nabigu alayh sala salaada wuu dibdhigi jiro salaada ka dambeysa duhurka casarkuu raacin jiray maqribka cishaaiguu raacin jiray sidoo kale xadiidkii anas ayaa isaguna dee tusinay jamciga salaada waxaa tusinaya xadiidkii xajka nabiga caleyhi salaatu wasalaam duhur iyo casar carafo maaratay sukadeeda lagu wada tukaday maqrib iyo cishaaina inta la dib dhigay lagu wada tukaday musdelifo lagu tukaday marka nusuus fara badan oo axaadiia ayaa jamcinta sheegtay laakiin quraanka quraanku qur-aanku qasrigu ka hadlay kamuu hadal jamciga kama hadal safarku haddaba hadduu dheer yahay de way banaantahoo iyada hadalba kuma jiro inuu nabigu safarkii gaabiyeyna salaadii jamciyeyna waa la haya markaa kii dheeraa dee waa la jamcinaya muran kuma jiro wuxuu yidhi wa fi safari alqasiir safarkii gaabnaa isaga qowlaani laba qowl baa ku sugan ma la jamcinayaa salaadaha mise lama jamcinayo hadda qasrigii isaga qowleynkaasi may jirin salaadaha marka la gaabinayo waxaa la gaabin karaa uun safarkii dheeraa laakiin jamcintu khilaaf baa ku jira qowl wuxuu leeyahay salaad marka la gaabin karo unbaa la jamcin karaa dee halka la gaabin karaana safarka dheer bay ahayd marka safarkii salaada lagu jamcin jiray ee lagu qasrin jiray ayuunbaa salaadihiina lagu jamcin oo muxuu isaga qiyaas qaadanayaa ila wuxuu leeya labada mid waliba waa laba rukso oo safarkii leeyahay fatuqaasu ixdaahumaa cala lukhra midkood baa ta kale looga qiyaas qaadan haddii qasrigiiba aanu qasiirkii ku bannaanayn jamcigiina ku banaanaan maayo waana muctamadka ka kalena wuxuu ka eegay horta dee mulaqa axaadiistan iska idlaaqday dee nebigu markuu safro inuu gaab in maarata salaadaha jamcin jiray waxaa kaloo ku laleenoy raaciyeen jamcintu safarka kuma gaar ahee cudurdaaro ka sokeeya sida roobkii inoo iman doona ayaabay dee u timaadaa marka waxaa halkaa ka cad in qasrinta ay ka fudud tahay oo sida qasrinta loo adkaynayo aan loo adkayneyn jamcinta salaadaha la jamcinayo ilan roobaa da-aye salaadaha waynu qasrinayna gaabinayna miyaa la odhanaya may la odhan maayo laakiin waynu jamcinayna de waa laodhan doona imanaysa markaa jamcigu wuu ka fudud yahay qasrigiibay markaa ay yidhaahdeen de qofkii mar hadduu musaafirba yahay safarkiisu haba gaabnaado marxaladba ha noqdo hadduu doono meel afartan kilomitira ama konton kilomitr ama soddon kilomitrba ha ka soo noqonayo kol haddii magaciisa safar uu wato waa qof socota la odhanayo wuu jamcin karaabay qoladaasi leeyihi ayuu qowlkaa kala leeyihi wuxuu yihi wlmustaxabu haddaba sidaa la dooranayaa liman huwa fi lmanzili qofka manzilka jooga meeshii u deganaa manzilkaasi ragga qaar baa ufahmay qofka gurigiisii jooga markaas yihaheen siday wax u jiraan ma gurigiibaa salaada lagu jamcinaya manzilku waxaa loo jeedaa markaad musaafirka tahay meelo lagu nastaa jira marka maanta halkan laga baxo beelhe laayaynu ku nasanaynabaa la ohanaya oo waa laysla yaqaanaaba ml marka safarku dheeryaan de imika wixiiba baabuur saacaday noqotay oo waxaa laga yaabaa nasasho iyo waxba toona in wixiiba xidhiidhis laga dhigo laakiin de kolka bil la sii soconayo meelo la yaqaanoo caawa meelheblaayaynu ku hoyanaynaa la ohanaya ama duhurka meelheblaayaynu ku beegan oo halkaasaynu ku nasan doonaa markaa manzilad baa la odhanaya ama manzil minhaajkana meel bay kaga jirtaa waa in saaru manaazila marka khiyaarulmajliska laga hadlayo labadii qofee wax kala iibsaday in khiyaarulmajliskoodii uu siday waa in tama waa in eh, maaratay tama eh, tamaashow manaazila noocaasa ku jira hadday manaazil isla marka manaazilsha la sheegaya waa maxay waa mansilada waa mar meelaha lagu kala nasanaya weeyaan intaasoo mansila ata hadday isla gooyaan khiyaarulmajliski wuu usii jirayaa weeyaan marka wal mustaxabu sida loo dooranayo liman huwa fi lmanzili qofka meeshii uu ku deganaanayay uu ku nasanayay ee uu hadduu doono habeenba usii hooyanayey qofka jooga fii waqti lawalati salaada hore waktigeeda hadduu qofku meeshii nasashada joogo oanu socod ku jirin waxa u fiican an yuqadima athaaniyata inuu ta hore usoo qadimo ila luulaa ta hore ta dambe inuu soo qadimo uu tii hore u keeno waliman huwa saa'irun qofkii isagu socotaynayee socodka ku jiray een deganaynna isna waxa u fiican hadduu wakhtigii tii hore socdo an yuakhira aluulaa ta hore inuu dib dhigo ila athaaniyati xagga dambe wakhtigeeda uu geeyo iqtidaaan birasuuli illaahi sala allahu alayhi waala waslm isagoo nabiga ku dayanaya sheekhu markuu ina soo yidhi yajuusu ljamcu dhowr xukun baa halkaa lainoo sheegay horta kelmadda yajuus buu cabiray kelmaddan yajuus macnaha lagala baxaya macnaha lagala baxayaa waxa weeye jamcintu sideeda inaanay fadilnayn inaan la door bidayn jamcinta oona qasrigii la mid ahay maxaa yeele way banaantuun baa layi laakiin lama odhan yustaxabu iyo laguma odhanin yajuuzu الجمع bayna الظهر walcasr facadamu الجمع أولى من الجمع horta xabadda hayso inaan waxba salaadaha la jamcin ama roob ha loo jamcinayo ama safar ha loo jamcinaye inaan waxba la jamcin baa ka wanaagsan in la jamciyo taas waa mid waxaa laga soo reebayaa baa la yidhi qofka ka yar shakisan jamcigani talo malaha jamcigani wax hagaagsanba maaha malaa salaadahan laysu geynaya sharciyadiisa hadduu qofku ka yar shakiyo si uu markaa waswaaskaa shaydaanka u jabiyo inuu kaasi isagu jamciyo ayaa loo jeclaysanaya oo loo sunaynaya laakiin sida asalkaa ah, waa wax uun banaan laakiin laga mudan yahay wuxuuna soo yidhi fii waqti ixdaahuma labada mid ahaan waqtigeeda in laysuugeyo marka waxaad fahantay in xagga horena loo la keeni karo xagga dambena la geyn karo haddaba imika waxaa lagu kala fadilayaa wal walmustaxabu halkan lagu leeyahay ma aha jamcin iyo jamcin la-aan ma aha labadii jamciye aad soo fahantay ee jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir kala ahaa inaad xagga hore isugu geyso iyo inaad xagga dambe isugu geyso labadii baa la kala fadilaya ee lama kala fadilaya isugeyn iyo isugeyn la-aan oo isu geyn aantaa fadilan iyada haddaba haddaad mar layba isu geynayso ma inaad xagga hore isugu geysaa fiican mise inaad xagga dambe isugu geyso xaaladaadun baanu eegayna labada salaadood teedi toodii horeysay markii waktigu u soo galay xaaladaadu siaad maad lugeynayso waad socotay mise waad iska fadhiday oo waad yani waad yar dee maarata nasanaysa haddaad nasasho iyo joog iyo maarata fadhi aad ku jirtay waxa kuu fiican inaad xaggan hore labadii salaadoodba ka wada tukato haddii adigoo socda ta waktigeedu soo galo haddaad salaadda u joogsatona haddana aad sii soconaysa aanad nasanaynin xaaladdu hadduu sidaa tahay waxaa iyada kuu fiican inaad dib dhigto oo xagga dambe aada labadii isugu geyso maxaa sidaa loo yeelay iqtidaam birasuuli illaahi sala allahu alay slam buu sheeku leeyi rasuulkaa lagu dayanaya oo maxaa soo arooray dee anas radia allahu canhu wuxuu wariyey kaana nabiy sl idaa raxala qabla an taziiqa ashamsu ahara aduhra ilaa waqti alcasri nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu safro iyadoon weli wakhtigii duhurku soo gelin oo qoraxdu aanay bartanka ka iilan hadduu safro duhurka wuu dibdhigi jiro wakhtiga casarka ayuunbuu labadaba wada tukan jiray leanna wakhtigii duhurka wuxuu soo gelayaa isagiioo socda marka waxba la fadhiisan maayo waa la soconaya casarkuunbaa hal mar loo istaagay wuxuu yihi akhara duhra ilaa waqti اlcasri uma nazla markaasuu kadib markaa waqtigii casarka la joogo ayuunbuu degi jiray meeshii dee lagu nasanayey fajamaca baynahumaa halkaasunbaa labada lagu wada tukanay ku wada tukanay fain zaaqat الshamsu qabla an yarxala haddii qoraxdu ay suusho intaanu safrin nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtigii duhurku soo galo isagoo weli markaa intaanu qabla an yarxala intaanu safri waxaa loo jeedaa manziladii uu deganaa maaha magaaladii intaanu ka bixin maaha magaalada laguma jamcinay manziladii uu deganaa meeshii lagu nasanayey hadduu iska joogo ilaa waktigii duurku usoo gelaya wey wuxuu markaa tukan jiray salla duhra duhurka ayuu tukan jiray uma rakiba kadibna wuu socon jiray sida aan akhriyey waa sida saxiixaynka ku sugan laakiin sharaxanan hayaa wuxuu qorayaa salla duhra waalcasra shuraaxda minhaajkana sida kansuraaqibiinka iyo saasaa ku qoran salla duhra waalcasra oo walcasraday raacinayaan shaykhaynkana way u nisbaynayaan bukhaariyo muslima laakiin bukhaariyo muslim siday u wariyeen waa sidan aan akhriyay qabla an yarxala salla duhra uma rakiba duhurkuu tukan jiro u dhaqaajin jiray marka halkaa maxaa ka baxay jamcu taqdiimkii de inaanu samaynayn baa riwaayadaa ay tahay laakiin riwaayo kaleoo soo aroortayoo isxaaq eh, ibn rahawey iyo cid kaloo ku waafaqdayba ay jirto salla aduhra waalcasra bay leeyihin uma rakiba duhur iyo casarba wuu tukanayey kadibna wuu soconay marka hadday noo xadiidkan anas casarku wuu ku jiraa iyo hadday noo kuma jiraba horta waxay noo sugan haddii waktigan duhurka uu soo gala iyadoo la socdo inay xaggii dambe laga tukadaa ay fiicnaanayso oy ka fiicnaanayso in xagga hore la isugu keeno haddii iyadoo la joogo waktigii duurka soo duurkii la tukado haddii la jamcinaya da casarkiina markaa in raaciyo iyaduna waa iska fiicnaanaysaa sidaa riwaayadaasi ay tilmaamayso waa laga qaadan karaa sidoo kale xadiid mucaad ibn jabal laga wariyo isagana culamada qaarkood ay cillo u sheegaan qaarkoodna ay socodsiiyaan ayaa isaguna jiro xadiid mucaad bni jabal waa xadiid caanahoo axaadiidtan cilasha cilmucilalka axaadiidta aadka looga hadla ayuu ku jira xadiidkaasina isaguna wuu tilmaamayaa in haddii waktigu usoo galo isagoo meel ku nasanayo meel iska degan uu labada salaadood israacin jiray deetana uu socon jiray haddii isagoo markaa socdo waktiga salaaddu soo galana taa inuu dib u dhigi jiro dambe uu raacin jiray u isaguna tilmaamay dee sidoo kale carafo waa idinka arkayo marka duhurkii uu soo galo iyadoon weli carafo la istaagin oon ducadii hawshii la bilaabin duhurkii casarkii waa agga hore la yska raaciyey si ducada loogu tafaruqo markay dhammaatee haddana waxa weeyaan fiidkii maqribkii sidaa u gale la socdo hore laga dhaqaaqana salaadii ay qofka qabato isagoo soo dhaqaaqo soo dhawaado carafo kooneed ku soo dhawaadayba maqribkii godku u gelaya waa ta soco laleeyahay xagga dambegii maxaa yeele hadda socodkiibaa waqtigii dafcigiibaa kuu waxaweye ilaa musdelifo inaad u socoto hawl baa kuu taalla marka inaad dib isaga dhigtood iyadana aada tukato maqribkii ood xaggaa ayaa dee sunuhu yahayo taasina iyaduna nooc ishaare ah oo arrintani maaragtay tilmaamaysa way ku sugan tahay markaa hadduu qofku tii hore degan yahay waktigeeda halkaa hore inuu soo keenaa fiican haddii kale inuu agga dambe geeyo lafdiga alawala ayuu isticmaalo waad marka waa tanii alwal alwal marka la taniiina de alula baa lagu taniiiya laakiin fuqahada way iskaga badan tahay khaasatan qarnigaa sheekuu noolaa fuqahadeedii iyo wixii ka agdhowaa alawala alawala bay aada u isticmaalaan luqa ahaan waa daciif wuu hagaajiyey laakiin waa alawala markaa luqada fasixa ahi waa alula laakiin kutubta way ku badan tahayoo waa taa aynu tilmaamay waliman huwa saairu an yuakhira alulaa agga dambe alulaa noo qorayaa laakiin halka hore liman huwa fi lmanzili fi waqti lawalati buu qoray yuqadima ila lula wuxuu yihi waidaa araada aljamca hadduu haddaba qofki inuu salaadii jamciyo doono fii waqti lwalati waa si labada salaatoodii hore waktigeedii inuu markaa jamciyo hadduu doono lam yajuz banaanaan mayso ilaa bialaaati shuruuin saddex shardi baa loo baahanya haddaad doonayso inaad jamcu taqdiim samayso jamcu taqdiimku saddex shardi buu u baahan yahay waa maxay saddexda shardi waayahay kow axaduhaa shuruuddaa midkood an yuqadima alawalata waa inuu tii hore ama aluulaa idin hagaajiya halkaana wada hagaajinaya wax dhab an yuqadima alawalata inuu ta hore uu soo qadimo oo uu soo horreysiiyo ayaa markaa shardia wa an yanwiya aljamca cinda alixraami bilawalati sidoo kale inuu niyoodo inuu labada salaadood isu geynayo markuu ta hore xidhanayo fii axadi alqowleyni laba qowl mid ahaan sida ku sugan wayajuusu waxa banaan fi lqowli athani qowlka labaad qabla alfaraaqi min alawalati inuu sidaa niyeeyo jamcinta niyadeedii baa banaan intaanu salaada hore ka bixin shardiga saddexaadna wa an laa yufariqa baynahuma saddexdii labadii salaadood inaanu kala kaxay jamcu taqdiimku ama ha loo jamcinayo safar ama haloo jamcinayo matare saddexdan shardi jamcu taqdiim kasta uu baahanya ko waa inaad tii labada saladood tii horreysay aada horreysiiso maxaa yeelay waxaa la yidhi tan kale dee tanay u tahay tabac iyada ayaa u shafaaco qaaday oo waktigeeda ay la wadaagaysaa waxaa la yidhi wataabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi taabicuna sidiisaba kama hormaro matbuuciisa waana sidii nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam oo dee intaa uu jamcinayey mar walba salaadaa maaragtay waxa weya wt horeysa jamcu taqdiimka intuu taa horeyso horta tukanayay kadib butan kalena uu raacinayey markaa tan dambe iyadiibay dabagalo utay maaratay waxa weyaan raacsan tahay dee kama hormari karto kaasi markaa waa shardiga ficilkii nebiguna waa u daliil xaggii macquulkana dee taabic iyo matbuuc bay isu yihiin shardiga labaad waa inaad niyatul niyatuljamci la timaado waa inaad niyeyso intaanad salaada salaada hore dhexdeeda waa inaad niyeyso inaad ta dambana raacin doonto halkee laga qaatay iyadana waxaa lagala baxay jamcintu waa isu geyn baa layihi geyn waa isku xidhid marka labadiiba de la isu geynaya marka haddii tii hore iyadoo keligeedahoo niyadani aanay la socon ay dhammaato dee gooni u baxday gooni baanay u dhammaatay tan dambe uunbaa markaa jamcintii loola yimid bay noqonaysaa salaad iskeed u dhammaatay oo tu kale inay la socoto aan la niyeynin tu kale looma keeni karabaa saasuu imaam shaafici raximah llahu tacaala uu yidhi oo haddii ay salaaddii kaa dhammaato adigiyo niyadaa la imanin salaad aada iskeed u dhamaysay bay noqonaysaa laba salaadood isu keentay ma noqonaya noqonayaan haddaba goormaa la niyeynaya laba qawl buu ku leeyahay markaa ta hore gelayso waa inay qalbiga kaaga jirto ta dambana waad u keen oo waad israacin kaasi waa qawl si markaa dee isugeyntii ay salaadii oo dhan ay maaragtay waxa weyaan ugu jirto sida laakiin muctamadkii waxa weeye m meeshan niyadan rabti baa laga rabaa labadii salaadood isku xir unbaa looga rabaae intaan laga bixin uun in la niyeeyo ayaa ku filan kaasaana muctamada markaa qowlkaa odhanaya intaan tii hore laga bixin uun la niyeeyo intii dambara la soo qadimayo o la raacinayo ayaa ku filan oo rabtigii iyo jamcinta isu keenidii dee intaas niyadaas raabi way noqonaysa wuxuu yihi shardiga saddexaad anlaa yufariqa baynahuma waa inaanu labadii salaadood kala fogeyn fariga tafriiqa la sheegaya waa in faasil wakti loo dhexaysiiyey iyadana de waxaa loo cuskanayaa nabiga aleyhi salaatu wasalaam ficilkiisii xataa sunayaashii ugu dhexaysiiyey xataa sunayaashii umuu dhaxaysiine salaaddii markii la tukado tii kalu baadana laa qiimay markaasaa haddana isla markiiba iyada la tukado ficilkii nabigu calayhi salaatu wasalaam waa loo cuskanaya waxaa kaloo loo cuskanaya xagga macnaha iyo cilada salaadan maxaa loo soo qadimayaa waxaa la doonayaa in lagu fududeeyo halkaad ilan musaafir baad ahayd inaad imika degto ood haddana tukato oo haddana casarkii adigoo haddana lug haddana lug mee waqtiga gaadhay haddana joogso oo dhowr laba jeer lagu kala joojiyo oo safarkii lagaa hakiyo weliba marka la badan ciidan dhan la yahay dee inta la degaye la weysaysanaye la safarkii waa laga habsaamaya marka in lagu habsaamiyo oo safarkaaga hawlahaagii lagaa habsaamiyo ayaa dee lagu diiday marka hadaad intood intaad imika tukato aad hadana doonaysa casarkii markaad waxoogaa yar socoto iyadoo weli waqtigiisa ogin aad tukato dee laba jeer baad kala fadhiisanaysaa soo maha dee taana waqtigeed fadhiisa haddaba kol haddaad waqti udhexaysiinayso tad markaad tukato taana waktigeeda tuko ilan ciladii iyo sababtii lagugu fasaxayey waxay ahayd arintan oo waxaa maaragtay la diiday in lagu cidhiidhi lagu geliyo oo safarkii lagaa hakiyo laba jeer lagu joojiyo markaa tafriiqna waa inaan la samaynin tafriiqa markaa wax yaroo khafiifa dee waa la aqiimaya aqiim waa loo dhexaysiinaya haddii tayamum lagu tukanayey dee hore markaa u tayamumtada tukato haddana haddaad maaragtay aanad yaqiinsanayn biyo la-aan hareeraha in yar baad yar eeg eegi markaas haddana tayumkii labaad ka gaadhsiiye markaasaa la aqiimiyo la tukano intaa yari waa tafriiq yasiiro waa la ogol yahay iyada wuxuu yihi wain araada aljamca fii waqti haaniya haddii qofku uu doonayo inuu salaadaha isugu geeyo talabaad labaad oo jamcu taakhiir uu sameeyo kafaahu waxaa ku filan niyat ljamci niyatuljamci uunbaa ku filan qabla khuruuji waqti اluulaa ta hore waqtigeedu intaanu dhammaan biqadri maa in ku filan in leeg biqadri maa yusalii inta uu tukanayo qadarkeed fardalwaqti faralkii wakti hadday jamcu taakhiir arrintu tahay hal shardi unbaa kuu yaal saddex shardi maa noqonayso jamcu taakhiir soo maa hal shardi halka shardi waa maxay saddexdii shardi aynu soo sheegnay niyadii unbaa halkan waajibaysa niyadani laakiin waa goormaa la niyoonayaa tii koobaad waktigeedu intaan u bixin maxaa la diidan yahay salaadiiod waktigeedii ka saartay adigiioo aan niyeysan aad halkaa ta kale u geyso dee dembi bay noqonaysa inaad salaadii waktigeeda ka saarto adigoo niyeysanin inaad taa dambe u geynayso oo ruksadaa inaad qaadanaysa adigoo niyoon unaad salaaddii waktigeeda dhaafiso ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta baa ilaahay salaaddu way muddaysantao way tahay waktigeedii baad ka saartay rukso inaad qaadatana qalbiga kaagamay jirin waa dembaabtay oo dembiilaad noqonaysaa salaaddiina qalay isu bedelaysaa waxba jamci ma noqonayso salaad waktigeedii ogaan looga saaray ayay iska noqonaysaa jamcina aan la niyoonin deetana waa la dambaabay qalana way noqotay markaa goormaad haddaba niyoonaysaa intaan waktigu bixin wax ku filan afar ragcadood haddaad maarata doonaysa inaad dhamaystirto laba ragcadood qasrinaysayna laba ragcadood wax ku filan iyadoo weli waktigii duurka ka dhiman yahay waa inaad qalbiga ku qabato oo aad niyeysato ood ku talagasho inaad jamcu taakhiir samaynayso maqrib iyo cishaay hadday tahay iyadoo saddex ragcadood wax la tukadaa waktigii maqhribka ka dhiman yahay waa inaad niyeyso inaad cishaaga ku darayso haddii kale dambiilaad noqonaysa walafdalu hadaba markuu jamcu taakhiir samaynayo shardigaasunbaa yaa maxaa meesha ku jiri inuu isku mar tukado oo yani isla xidhiidhiyo iyo inuu tii waktiga lahayd horreysiiyo ma tii kale horrey midna shardi maaha laakiin walafdalu sida fiican waa laba qodob maxay kala yihin an yuqadima alawalata labada toodii horeysay inuu horreysiiyo waa iska sunne waxba waajib maaha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu raacayaayo dee tii horreysay buu horreysiinayay waajib maaha baa la yidhi halkanoo dee casarkii waktigiisi baa la jooga haddaad isagii tukato dee salaad waad waktigeed tukatay weeyaan salaadaad waktigeedii tukatay ciidana kuma odhan karto waa waa qaldanta waaba waktigeedii so iyadu waktiga ma laha kol hadday waktigii iyadu leedahay saaxibatul waqti tahay laguma odhan karo salaadiioo waktigeedii la gaadhay oo aad tukatay mar haddaana duurkii tukan ma ansaxaysa lama odhanay waayo waktigeedii waa tukatay maa sallayta ilaa fi waqtiha nusuustii waktiga sheegaysay oo dhan baa markaa loo cuskanaya halka laakiin aad duhurkii ka horreysiisaa ka afdalahoo dee waa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey wa anlaa yufariqa baynahuma waxaa kaloo iyaduna mustaxab oo wanaagsan inaanad wakti udhaxaysiin haddaad iyadana wakti halkan udhaxaysiiso dee dembi laguguma sheegi karaya sababtu waa maxay dee duhurkii markaad dib usoo dhigtee lagu ogolaaday waktigii casarka inaad tukato waktigii casarka haddaad tukato dee meeshaad ka tukataba waktigii casarka wey oo de wax dimadaada soo raacay bay noqonaysaa tan casarkana dee laguguma qasbi karo xagg hore iyo xag dambe ka tuko laakiin markan hore salaad baad banaysanaysay aan waktigeediiba la gaadhin u fiirso tan way kala duwan tan salaad baad banaysanaysay aan waktigeediiba la gaadhin de markaa waa inaad ruqsadii iyo halkeedii arrimeedii u ilaaliso halkan laakiin duhurkuna de wax dimadaada soo raacay oo dayn leeyahay weeyaan oo lagaa doonayo waktigaa casarka inaad tukato oo duhurkii kaa soo raacay casarkuna de waktigaa dheer buu leeyahay cidhiiri lagaagama dhigi karo laguma odhan karo ilow ilow waa inaad ama xagga hore ka tukato ama xagga dambe ka tukato horaa laguu soo siiyey khiyaaro wakti dheer laguu soo siiyey khiyaarkaagii hore waad haysanaysa wuxuu yihi wayajuusu lilmuqiimi waxaa u bannaan qofkii muqiimka ahaa en musaafirkaba ahayn aljamcu jamcin baa u bannaan fi lmaari bisababi lmaar wey roob daraaddii in salaaddii lagu jamciya iska bannaanta iyaduna fii waqti lwalati minhumaa labada toodii hore waqtigeeda in la jamciyo ayaa bannaan in kaana yusallii waa haddii qofkani ku tukanayo fii mowdicin meel yusiibuhu lmataru roobku uu haleelayo wa tabtallu hiyaabuhu dharkiisu uu qoyayo wa yakuunu lmataru roobkuna uu noqonayo mawjuudan mid jira cinda iftitaaxi alawalati ta koobaad marka salaad marka la xidhanaye la gelayay iyo wa cinda alfaraaqi minha markii laga baxayey waاftitaaxi اhaaniyati talabaad markii la bilaabanayay wa fii jawaazi اljamci fii waqti اthaaniyati qowlaani in la jamcin karo oo roob daraaddii loo jamcin karo ta dambe waktigeedana laba qowl baa ku sugan waay sababkii labaad buu galay ee banaynayey jamcinta sababkani waa maxay waxa weeyaan aljamcu bisababi اlmaطar aljamcu bisababi اlmaطar waa in loo jamciyo roob roob da-aya in loo jamciyo arrintaasi nas sariixa oo in salaadaha roobka loo jamciyo tilmaamayaa ma jiro laakiin culammadu meelay ka fahmin oo xadiid ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma ayaa jiro odhanaya sal alla ala sal slm bilmadiinati duhra walcasra jamcan walmagriba walcishaaa jamcan min gayri khawfin walaa safar rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa madiine ku tukaday duhr iyo casar uu jamciyey iyo maqrib iyo cishaay uu jamciyey iyadoon cabsina lagu jirin roobna eh, mxu ahay eh, safarna lagu jirin imaamu maalik eh, ayaa yidhi oo xadiidka warinaya uraa dalika fi lmatar waxay ila tahay inay roob daraaddii arintaasi ahay imaam shaaficina wuu ku raacay oo inay markaa roob arrintaasi ahay ayuu isaguna meli imaam axmedna wuu ku raacay abu xaniifana waa iska diiday oo wuxuu yihi meesha salaad baa la jamcinaya tii safarkaba isagu ma ogolay roobkana xadiis ba uma haysaan markaa waxa weeyaan sariixa waxaabana riwaayaadka qaarkood dhacay min gayri khawfin walaa matar cabsi iyo roobtoona iyadoonay jirin ayuu jamciyey markaa dee riwaayadaas waabay anfiday maarkii riwaayaadka kale safarkay anfiyey laakiin tani roobkiina way anfiday laakiin waxaa la yidhi anfintaa lafteedaaba laga fahmaya maxaa roobka meesha loo keenay haddaan roobka una jamcin keensanaynin ya jamcin haddaanu keensanayn roobku in la anfiyo oo walaa matar la yidhaahdo dee mabay timaadeen sida safarka e eh, safarkii muxuu u anfiyey dee safarku jamcin buu keensan jiray soo arki maysi markaa matarkiina markuu anfiyey waxaa la fahmayaa in matarka laftiisu uu keensan karo marka calaa kulli xaal culamadu halkaasay iyo xaraj baa maaragtay roobkii ku jira ayay culamadu uga yar ugala soo baxeen roobka roobka iminka lagu degdegayo uune markiibay lagu yaaciyaay laleeyahay horta xadiis sugan oo tilmaamaya in roobka salaadaha loo jamciyo ma hayo ma haysto meelahaasaa wax looga soo dhambalaya sooma arkeysi xadiidkaasay culamadu qaateen marka oy ay ay maaragtay fahamkaa ayay qaateen haddaba dee waa ruksad aimadaa waaweyn ajiladii ay u arkaan oo ijtihaadkoodii iyo iyagoo xadiiskaana cuskanaya ay arkeen waana la qalidinayaa de waa lagu raacayaa waa lagu dayan karaa waa in haddaba shuruudaha ay u dhigeenna iyadana la ilaaliyo ilan fahamkanba iyagii baad ka haysaa meel kale kama hayside shuruudahay u dejiyeenna in laga dulboodo intaynu iyagu fahamkii aynu ka qaadanay in roobka wax loo jamcin karo inaynu haddana shuruudihii ka dulboodnaa sax noqon mayso haddaba maxaa shuruuda ah waxaa shuruuda abaa la yidhi horta jamcu taqdiim oo jamcu taakhiirkii lama ogola qawl baale maya waa la ogolya mar haddii jamcu taqiiq taqdiimkii banaanaaday dee takiirkuna waa la mid oo meesha taqdiimku banaanaado takiirkuna wuu banaanaan jiray sidii safarka laakiin waxaa la yidhi may halkan roobkan daraadii baad san u samaynaysaa soo maa haddaad jamcu baan ka dhigayaa tiraahdo ilan safarkii adaa isu haya waa wax adiga ikhtiyaarkaaga ku xidhan waad iska luudaysaa iska dhiirinaysaa ilaa intaa waktiga casarku soo geliyay magaaladii maba gelaysidba waad ku hordul wareegaysa haddaad hadhow markuu casarkii soo galo ayadood casar iyo durma tukato magaalada iska soo gelaysa laakiin roobkii de adiga gacanta kuuguma jiro maqribkii oo waxoogaa ka dhiman yahay oo aan wada bixin inuu iskaba qaadaa laga yaabo dhamaadaba waxaad markaa sidaad u odhan kartaa ilaa cishaygaan sugayaayo jamcu taakhiir baan cishayga la sugaya markaa muctamadku wuxuu leeyahay waa jadiidke laa yajuuzu taakhiiru bisabab lmatar jamcu taakhiir ma banaana waayo roobkii baanad gacanta ku inuu iskaba go-aan laga yaba yadoo ti waqtigeedii la gaari taqdiim un baa banaan taqdiimkiina muxuu ku banaan yahay dee horta saddexdii shardi ee aynu roobka soo aragnay jamcu taqdiimkiis safarka kusoo aragnay oo maaa saddexdaas saddexdii mid ka koobaad ahayn tii hore la horreysiiyo oo tartiibtii ahay iyo in niyadii la helo niyat ljamci oo intaanad salaadan hore ka bixin aad niyeyso inaad cishaa igana raacinayso maqribkiibaad maalan oo roobkii da salaadii gashay waa in niya ay kugu jirto ah cishaa'iga waad iska raacsan shaaficiyo keliya weliba shardigaan ma shardiyayso saddexdii madhabee jamcinta ogolaaba waa u muctamad shardigaas laakiin imika xoogaa aad baa loo tasaaha xanaabiladii way shardiyayaan oo maalikiyadii way shardiyayaan xanafiyana shardigaba jamcintaba kumay ogoleen marka wabuu dhibuu kuu diidanay marka waa inaad sii niyeyso intaanad salaadan hore ka bixin inaad tii dambana aad raacinayso qodobkaasi horta waa mi kii saddexaadee ahaa inaan la kala tafriiqin isagiina waa lagama maarmaan marka haddaad salaaddii maqrib iska gashay uunoo niyatuljamciba aanu kugu soo dhicin roogku iska daayay oo niyaba aanay kugu soo dhicin oo markii laga baxon la aqiimo de adigu waa iska baxaysa il adigu maad niyooni adigu niyatuljamci maad niyooni waa iska tegeysa intii niyootay baad sidoo kale waa inaan tafriiq dhicin tafriiq waa inaanu dhicin iminka waxaa la sheegay meelaha qaarkood maqaxyaa la isaga yeedhay soo robaada ayaguna jimcina soo isku soo ururay oo ilaa imaamkii loo yeedhay baa la ii sheegay masaajid maalin dibadda looga yeedhay marka waxaas wuxuu noqonayaa nooc iska ciyaaro buu intay sunaysteen kadib haddana jamciyey sunihii maqribkii iyo udhaaysiyaradii tukadee ba haddana cishaaygiina markaa loo yahay markaa dee waxay noqonaysaa cibaadadii oo nooc cabatha la geliyey oo laskaga ciyaarayo sida doona laga yeelayo war waxa yaa qaba haddaad tiraahdo meel wax lixun ku jawaabo garan maayo cid alla cid qabta ma yaqaan lakin iska samaynaya markaa way inoo yaallaan laba kalaa kuugu biiraya ko in kaana yusallii fii mawdicin yusiibuhu lmatar watabtalu siyaabuhu shardigaasna oo kuusoo kordhaya waa maxay waa in masaajidkani uu yahay masjid dadku meelo yar durdurugsan ka yimaadaan guryuhu waa in aanay soo wada eegeyn dadka ku tukada ee dadka qaarkood waxoogaa u yar jiro oo dee roobku soo qoynayo laakiin dad kuwada wada dhegan masaajid yaroo dadka ku tukanayaaba masaajid albaabadoodu ay kusoo wada jeedaanoo cid kale oo meelaha uga imanaysa xaafadahan si sii jeedka iyo cid ka imanaysaoo soo qoyaysaaba aanay jirin intoodanun ay tahay waa inaanay ahayn iminka masaajidadeenu alxamdullah de inta badan dee qof walba waxa weeyaan masaajidka dadka maarata ku tukanaya waa dad haddii roobda soo qoyay marka hadday sidaa tahay oo masaajidku masaajid noocaasa uu yahay waa la jamcin karaa oo jamcigii wuu banaanaanaya shardiga labaad waa in roobku saddex mooloodba jiray kow salaada hore markii la gelayay maqribka ama duhurka markii aad gelaysay waa inuu roob ku jiray haddaan roobba jirin markii maqribka la xidhanayo maqribkii la xidhay markii maqribkii lagu jiro dhexdeeda uu roob culusi soo daatay ma hiigaan oo la jamcinayaa ma jirto waxba la jamcin maayo hadduu doono ilaa cishaayiga hays haysto maqribkana waktigiisaa la tukan cishaygana waktigiisaa la tukan shardigan halkee laga qaatay waxaa laga qaatay jamcintan roobka waxaa looga qiyaas qaadanayaa jamcintii safarkeedee iyadu nusuustu cadcadi ay sheegto goormaad jamcin karaysay salaadaha dee markaa ta hore gelaysa adoo musaafira soo ma haddaad tii hore xedato adigoo musaafir ba ahayn ma jamcin baa kuu suuroobaysa kuuma suuroobayso markaa sidii safarku inuu jiraa bilowga tahore halkaaba shardi u ahayd halkanna maxaa shardi noqonaya in roobku uu jiro tahore bilowgeed tii hore waa inaad ka baxdo roobkiioo weli jira lakin roobkiiba go-ay waxaad ka dhigan tahay nin musaafir ahaayoo tii hore xidhay isagoo musaafira deetana assalaamu calaykum waraxmat markuu yidhi muqiim noqday ma jamcin baa u banaan dee jamcina uma banaan waxaa la doonayaa cudurdaarkii waa inuu jiro markaa tii hore ka baxay ilaa aad ta dambe xidhanaysana waa inuu roobkii sii jiro kolkaa tii dambena xidhato illa waa sidii safarkii oo kale safarkaba waxaynu shardiyaynay ilaa aad ta dambe xidhanayso waa inuu safarku sii jiro wa dawaam lcudri kenina kuma darin lakin waa lagu daraa waa shardi afraad dawaam lcudri baa la yidhaha cudurdaarkii waa inuu sii jiro laakiin cudurdaarkii oo dhammaaday salaadiina wakhtigeeda aan la gaadhin waan soo qadimayaa wax jira iyaduna maaha saddexdii markaa wakti iftitaaxu lula iyo alfaraaq minha iyo iftitaaxu thaaniya intaba waa la shardeeya waa lagama maarmaan ayib intaa markii markaa laysla helo dee in la jamciyaa maxay noqonaysaa sunno maahe wax banaan bay noqonaysaa ina yajuusu jamcu aynu soo sunno maaha in waa la iska dayn karaayo de sida fiican waaba in waktigan marka la tukado iska kala tago dib da masaajidka ba iska joogo digri iyo quraan iyo wax la iska akristoo la sugo cishaaygii waktigiisii la adimo la aqiimo waktigeedii la tukado sida afdalkii waa sida laakiin way iska banaan tahay tanno waa ruksad laynoo fasaxay oo banaan ayib salaat lkhawf baa inoogu xigay baabu salaat alkhawf halkaasaynu ku ekayn doonaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu salaaddii jahriyada ahayd bu ilahi qur-aanka kor loo qaadayy haddii safar layama kor baa loo qaadaya dee ha maqribkii cishaaigii iyo salaaddii subaxba kor baa loo qaadaya waa caadi imaamku hadduu jamciyo ma'muumiintana niyoonin mamuum ma'muumiintoo niyoon ma u ansaxaysa de isagiiyo intii niyootay ayuunbay u ansaxaysaa intaa niyoonin way iska daynayaan intii niyootay unbaa tukanaysa waba usii sheegi maayo u sheegay fiqiga ha bartaan ha sii niyoodaan kii aan fiqiga baranin iska maarag maya hadi qofku keligii ma jamcin kare jamac baa shardi an yusalliya fi jamaacati imaamka miyaanu ma'muumiinta niyada jamci ati oo kale miyaanu ka xambaarayn bu ama ka xambaari maayo ya ah. marka la jamcinayo laba salaadood roob daraaddii niyada ma loo sheegayaa ma'muumiinta mise imaamka ayuunbaa niyoonaya saddex jaab bay soo noqotay xadiidaasi qof waliba isagaa sii niyoonaya kii aan niyoonin salaadiisa waktigeedii buu la sugayay habeen dhaweydoo salaadii maqrib oo lagu jiray roobku soo daatay ayay qole la tukanay iska aqiimeen waan iskaga baxay oo xaggaa dambean iska tegey kolkii dambean cishaaigii baan deetana daydayday masaajid ha ku tukado masaajid ku tukadaba waa waayey ila w waxaad mooddaa inay salaadani dadka culays ku tahayoo ay sidayn u ridnaa un leeyihiin kanaa dhowr saddex masjid baan isku ayaan maarag isku maray markii dambe anoo meel iska xidhu bay jamcun ba ilaahay keenoon iska jamcisan oon iska wada tukado markaa waa waa mushkilad jirta biyaha masaajidka ma la cabi karaa mise dahaaro qaadasho uunbaa loogu tala galay dee bal curfigeenna ay ku xidhan tahay curfigeenna masaajidkaa la soo geliyey dadkaa markaa u waqfinaya kole dadkaa masaajidka ugu talagaleen laakiin kumay qorin dee weyse keliyaan ugu talagalay kumay qorin marka in dadkii masaajidka joogay dee iskaga intifaacaanoo jirkii lagu meedhan karo oo ilan may odhan in weyse keliyaan ugu talagalay ereygaa kama haynin markaa dadkii masaajidka joogay dee waxyaalaha u baahnaayeen ee aan de macsiye iyo wax lamida aan ahayn dee in markaa loo adeegsan karo ayaad moodaa curfigeenu inuu iska yahay markaa curfiga waa lagu socodsiin karaa waan filaya marka haddaad iska cabtayo xooga yar ka cabto laakiin qaar baa ku weydiinaya maka dhaansa jarikaan maka dhaansan kara jarikaan laga dhaansaa masaajidka curfi maaha masaajidka biyihiisa waa biyaha loogu talagalay dadka muslimkaa lagu sadaqaysay masaajidka jooge eh, inaan markaa wax kale loo isticmaalin wixii masaajidka dadkaa jooga ay u baahdaan mooyaane bay noqonaysaa wallahu aclam